alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin <clears throat> cashirkani waa cashirka saddexaad ee ka mid ah manduumadii cunwaan ulxikam waxaynu ku jiro ragbeydka afartan iyo koobaad baynu ku joognay ila tahay wuxuuna yidhi imaamku falitadaabiiri fursaanu idaa rakaduu fiiha abaruu kamaa lilxarbi fursaanu walilumuuri mawaaqiitun muqadaratun wa kullu amrin lahu xaddun wa miisaanu falaa takun cajilan fi lamri tatlubuhu falaysa yuxmadu qabla nubji buxraanu sheekhu wuxuu uhi falitadaabiri jamcu tadbiir tadaabiirtu falitadaabiiri maamulka iyo agaasinka wax la maamulo fursaanun rag baa iskale fardooley ah wey yani fursaan jamcu faris wuxuuna u jeedaa waa nimanka hawshaasi khubarada ku ah wax in la maamulo ama la agaasimo ama la maareeyo rag baa iska leh idaa goortii rakaduu ay rucleeyaan fiiha fi tadaabiir abaru waa adkaanhaya ama waa wanaajinhayaan hawsha abaruu bimacnaa axsanu wa atqanu buu u jeedaa maamulka iyo agaasinka iyo maaraynta rag baa iska leh iyo kaartooyinka iyo khutadka in la jeexo tadaabiirtu marka macaani badan waa jamcu tadbiir waana asalkiisu wax la agaasimo ama la maareeyo ama dagaal iyo xarbi maare ama hawl maamul oo caadi a ah maare ama bulsho iyo ijtimaaceed ka shaqee aday kuu taallaa falitadaabiiri maarayntu waxaa u ahaaday fursaanun rag maahiriin iyo baariciin ku ah idaa goortii rakadu ay cidhbiyaan faraska fiiha fi tadaabiiri abaru ay halabuu wa axsanuu wafaazuu buu u jeedaa way wanaajinayaan oo bi'in mahayaan kamaa lilxarbi fursaanu sida dagaalkuba uu fardoole u leeyahay dagaal rag baa iska leh oo hawshaa ku fiican ragna maamulka iyo maaraynta iyo agaasinku ku fiican yahay beydku macnihiisuna waxaa weeye inzilu nnaasa manaasilahum ruux walba martabadiisa iyo meeqaankiisa iyo meeshuu ku haboon yahay ama u cunanta hala dhigo nin walba marka meeluusan layn ha ku riixin buu u jeedaa yacni waa masale aad aada u fiican weeye ee xigmada ayada soomaalidu dhibkeedu waxaa weeye ninku marba hadduu aad noqdo xoogow laqbaysto waxyar fahmo wax walba inuu daadiyay moodahayaan marka waxaad arkaysaa nimaan weligiiba qori aa ah ka aqaada inuu bastoolad aan aqaani meelay u socoto iyo meelay ka socoto oo lagu leeyahay howlaha dagaalka ha looga dambeeyo culummada hawshaha loo daayo culummadee baabkan baabkoodeba ma ahee tayib waxaad arkaysaa mid markaa isaguna askari ahoo muxuu ahaye yaanu hawl kale u baxsanayno masaa'ilka sharciga doonaya inuu asaguna gacan togleeyo tooxsado oo ka hadlo oo anigu diinta ma aqaana waxayse ila tahay buu ku leeyahay haddadaan aqooni maxaa baabku geliyeyba sheekhu wuxuu leeyahay nin walba booska munaasabka ku aha la dhigo xadiidka caaishana baabka ku yimid anzilu nnaasa manaasilahum xadiidkii xasanka ee muslim muqadimadiisa uu ku sheego alimaam asakhaawina aada ugu takhriijiyay kitaabkiisa aljawaahir wadurar fii tarjamati ibni xajar ayib beydkaa muhiim jiddan wey waa meesha uu odhan jiray ibnu taymiya laa yustashaaru fii amri aljihaadi nin markaas howlaha halganka iyo jihaadka ka warqaba iyo howlaha adduunyada yaqaana diintana yaqaana mooye soomaalidu way yaqaanaan howlahan oo kale markuu ilmuhu dhumo oo carruurtii aad dhashay uu barxo oo ilmuhu fakado waxaa la yidhaahdaa ruux baa raadiya ruuxna looma ogolo mamada in la yaqaana ila tahay imaan dhalin kana dheereen baa helay dhahaan ilmaha fakaday soomaalidu nimaan dhalin kana dheerayn ninka dhale haddii ilmuhu marka fakado isku dhex daacahaya soo maaha waalidkii waa isku dhex daadan isagoo dhan musiibadii baa ku dhici wa walaahoba ware waxba arki maayo raadna arki maayo shanqadhna maqli maayo wuu iska daba wareegaysan leanna xaalad mababa wadnihii baa yaa dhex yaalla marka ra'yigiisii iyo caqligiisi o dhan waa maqan yahay ilmuhu xubbigiisibuu ku maqan yahay xaalado kaleu ka fikiri marka waxba ma raadin karo ninka ka dheere shisheeyahaana hagrashaa ku jirta waabandaallaa naga daaya tii rabbi u qadaraybu mari uu iska fadhiisaba ilmaha waxaa hela markuu barxee dhumuhee nimaan dhalin xagganahee aan ka dheerayn adeerkii iyo in adeerkii iyo walaalkii iyo dadka noocaasa abtigii iyo dadkaasaa heli karaa laakiin haddaad tirada aabbihii ilmihii kaa fakaday raadi oo hooyadii raadi meeshan isku shubahayaanoo baroorahaya wareegeysanaya geedkana dhaafi mahayaan wadnihii baa dhex yaala nin shisheeye haddaad u dirtana wuxuu kasoo intuu soo wareegeysto qudhi waa lagu daalay ka waa laga samar mar horu ka saxarsaday muxuu ahaaye dhugaha ka samar samarii iimaan sheekh allah kaasiyo kuleh nimaan marka aan mashruucan u danqanaynin ha ku logoynin ayib nin halgan iyo jihaad bocolkii ah oo inuu intuu helaba inuu kala diro doonahayo xadiha lagala tashado hawshaa iska iraali hadda hawshaa ku afubi wuxuu ku yihi sheekhu wayl umuuri arrimaha dhacdooyinku mawaaqiitun jamcu miiqaat mawaaqiitun xilliyay leeyihiin muqadaratun la qorsheeyo ilaahay u qorsheeyey shay walba xilliguu dhachayo waxaa weye inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar wuxuu ku yidhi wadaadku markaasi wa kullu amrin arrin walbana lahu waxa u ahday xaddun xad buu leeyahay iyo heer uusan dhaafaynin iyo wa miisaanun qiyaas buu leeyahay wa in min shay ilaa cindana khazaa'inuh wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum shay walba wuxuu ku socdaa shay miisaaman wax isdaba marahaya iyo wax isku dhacahaya ma jira shay walba shinkiisii inaad la sugto weeyo oodan ka degdegin walil umuuri umuurta waxaa u ahday mawaaqiitun xiliyo iyo madalo muqadaratun la qorsheeyey min cinda rabbi subxaanahu wa tacaala wa kullu amrin arrin walbana ama diin ha noqdo ama dunya ha noqdo lahu xaddun siira u ahaaday iyo mxuu aha haayuu leeyahay iyo waa miisaanun micyaar lagu qiyaasay qiyaas haddii marka taxadarkii aad dhaafiso xadkiisi wuxuu isu bedelahayaa hawas buu isu bedeli waad ku waalan haddaad geesinimada xadkeeda dhaafiso waxay isu bedelaysaa waali bay isu bedeli haddii xoolihii waan maamulahayaan maaraynhayaayo iqtisaadkii baan agaasimaya aad tidhaahdo ood xadkiisi dhaafiso waxaad noqonaysaa qatuuc taqtiir baad geli wax nafaqayntii iyo waxbixintii haddaad ku xadgudubtood miisaankiisi dhaafiso waxaad noqonaysaa mubadir shay walba marka wuxuu leeyahay xad buu leeyahay xadkiisi la dhaafinin sheekhu wuxuu uhi falaa takun falaa takun cajilan fi lmri tadlubuhu falaysa yuxmadu qabla nudji buxraanu falaa takun marka labadii beyd hadduu ka soo hadlay falitadaabiri fursaanu idaa rakaduu fiiha abaruu kamaa lilxarbi fursaanu walilumuuri mawaaqiitun muqadaratun wa kullu amri lahu xaddun wa miisaanu hadduu ku soo yidhi faraceeda waa ka biyodhici wuxuu hi falaa takun ha noqonin cajilan mid degdega fil amri arrinka gudihiisa oo tatlubu aad raadinayso danta iyo muraadka aad daba taagantahay tahay ha ku degdegin falaysa yuxmadu lama mahadiyo qabra nudji bisayl horti buxraanu caafimaad lama mahadiyo cudurkoon bislaanin oon biyo dhigin fayoobida laga kace laga bodo buxraanku asalkiisu waa waxaa la waa kalima yuunaaniya waa kalima muwallada yuunaaniya buxraanku waxaa weeye caafimaad degdegaa kugu so cudur xun baa ku hayay oo musiibo ah oo jidhkao dhan ba saydareeyey irbad yar baa tash lagaa siiyey isla markii yaa dhiid intaad galbiyaa noqotay baad ka booda bererix dhakhaatuurta hawshaa ma jeclo inaad isteeb isteeb usoo caafimaado qandhadu kaa yaraato issoo badashood maalma socoto kadib aad fiicnaatay jecel yihiin waxaan durba soo booday waxaa weeyaan khatar buu salka ku hayaa wey saad iskaga fiicinayd haddii cudur degdega kugu soo boodo ood kooma gashana waxay u yaqaanaa buxraan taana waa halis yacni cudurku inuu kusoo dhigto oo muddo aad jiiqdo ood jalka gabto ood socoto isha waldhisaa la rabaa laakiin haddii hal mar uun dhulka lagu dhigo ama hal mar uun caafimaad aad boodo waa tagayur cadiim min xaalati sixati ila almarad aw min almarad mxuu aha ila asixa marka faj'adaas buxraanku waa faj'o wuxuu hadda u jeedo waana kalima yunaaniya muwallada hayr carabiya sheekhu marka wuxuu leeyahay cudurka oon bislaanin durba inaad bererix tiraadood ka boodana ma fiicno adoon marka soo e, jiiqin inaad durba dhacdana hee ma wanaagsano wuxuuna ku yidhi falaa takun ha noqonin cajilan mid degdega ah. <clears throat> fi lamri amarka gudihiisa tatlubu aad raadinayso falaysa yuxmadu lama mahadiyo qabla nudji bisayl hortii weeye buxraanu birix ama ka boodid lama mahadiyo التأني من الله والcajلة من الشhيطان khuلق الإنسان من cajل sauriiكم آياaتيi falaa تstacjiluun yaعni alcajala waa inaga soo maray waxaa weeye طalب الشhaيءi qabla awaanihi ama طalب الشhaيءi qabla awaanihi wa taxariihi shaygoon xilligiisi la gaadhgaadh inaad ku degdegto ayaa cajalada la yidhaahdaa waana caamil ama waa muqtada shahwa degdegan khuliqa alinsaanu min cajali jinsigiisa laga hadlaaya sauriikum aayaati falaa tastacjiluun ayib marka cajalooda lama jeclo farqun bayna alcajalati wasurca qolyaha masaakiinta ah iyo nimaan indheergarad ahaynba beryahan waxaa laisku qaldaa asurcatu walcajala alcajala iyadu waa maxay waa taqdiimu maa laa yanbaqii taqdiimuhu hadihi alcajala waana madmuunu sida badan alcajaladu iyo tacajulku waa madmuum haaliban waana talabu shayi qabla awaanihi ama waa taqdiimu maa laa yanbaqii taqdiimuhu ayib ama surca waa maxay iyadu asurca waa maxay waa taqdiimu maa yanbaqii taqdiimuhu biaqsaa waqtin mumkin ama biasraci shayga in la hormariyo oo durbo la qabto ay munaasabka tahay oo sida u degdeg badan loo qabto hiyo surca amaa tacajulku waa maxay shay la rabay in dib loo dhigo oo lagu degdego wey farqi baa u dhexeeya sidaa darteed qur-aanku degdega ka maqli maysid oo cajaba ma istic laakiin wasaaricu baad ka maqlaysaa wasaaricu iyo fastabiqu lkhayraat baad ku arki laakiin wacjalu anuu qur-aanka kuma hayo warkaa waad fahanteen bayla tahay haddaad haysaan idinkaa xufaad ay soo daaya iyadooy sidaa tahay iyadoo sidaa tahay cajaladu min xayu اlasli ay madmuuma tahay laysa bimadmuuma biiطlaaqiha wacajiltu ilayka rabbi litardaa nabigu wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh midkiin markuu xajka dhammaysto oo acmaasha nusug iyo xajka dhammeeyo falyacjal ama falyacjil mxuu aha arujuuca ilaa ahlihi falyucajil arujuuca ilaa ahlihi xaaskiisii durba ha ku noqda iyo reerkiisi midkiin markuu safar u baxo oo dantii safarka soo dhammaysto ha dadejiyo noqodka noqodka iyo noqoshada hadda dejiyo fuqahadu waxay dhahaan lix arrimood waa lagu degdegaa waa cajaladu ma gelayso alcajalatu min ashaytaani waa caam makhsuusa ilaa fii sitati mawaadicay ku dhihi ama khamsati mawaadica ama arbacati mawaadic nin walba mashruuca kolba intuu ka yahay waxay ku leen wadaaduhu itcaamu tacaami idaa xadara dayfun marti hadday timaado raashiinkana uu diyaar garooba aan iska yar caweyna looma baahna waa gobonnimo daro liidnaan wey durbasanka ka geli wadaadaha hawshu waa diyaar dheh ayagu marka ha dabooshin sheekhu dib noogu dhag ayagu afkooda ha ka yeedho nimanka gaajada ha ku laynin wadaynu idaa wajaba dayn hadday waajibto xilligeedii la gaadho waa in loo degdogo hee gudideedii iyo bixinteedii waalmaytu tajhiizu lmayit iyo muxuu ahaaye alisraac ilaa tajdiid ilmayiti idaa maat waxaa dhintay waa in durba la asturo la xabaalo la kafno la maydho lagu tukado sida u dhaqsa badan hee waalbikru idaa wajadad kuf-an bay dhaheen wadaaduhu gabadh hadday hesha nin muxuu ahaayey gayaankeeda u qalmo u dhigmo uu soo doono warwareejin munaasab ma aha fursadda mar dambe inaan ku soo marin baa laga yaabaa wiilkan diraca ee soo halwiyey gabadha ku dhowee haddii laakiin aada u wareegaysato dib dambe inaad ninkaa loo arkin baa laga yaabaa waxaa ka mid ah altawbatu min addamb dembi haddaad ku dhacdo waa inaad dadejiso hee waa inaad towbada dadejiso isla markaaba watuuba ila allahi jamiican ayuha almu'minu saacadaaba deg deg yaa lagaa rabaa masaa-ishaas adugu yaa kamid a masaa'il badan baa jira marka ilaaqeedu sidaas ma aha kelimadu sidaa darteed nusuusta waxaa ku yimid attu'adatu khayrun fii kulli shayin ilaa fii camali lkhayr ama adtu'adatu fii kulli shay kaadsiinyuhu iyo degdeg la-aantu shay walba waa in la geliyo ilaa fii camali lkhayr xadiis saxiixa wey marka xadiidkii idlaaqiisa adtu'adatu min allah tu-adadu waa ta'aniga iyo tahabutka iyo cadamu alcajala min allah waalcajalatu min ashaytaan laakiin xadiid kale muxuu yidhi adtu'adatu fii kulli shayin ilaa fii camali alaakhira riwaayo kale xadiidku uu leeyahay camalka aakhiraytu adadu ma gasho iyadu camalka aakhira waa in lagu degdego loo dhaqsado lagu ordo wasaaricuu fastabiqu lkhayraati wey camalka aakhirada alla ugu dhowaan wakhtiga u degdeg badanaed qaban kartaad qabanaysaa iyo iskaga kaa khaldeen marka cajalada manhiga ee fii umuuri dunyaa ah iyo cajalada iyo surcada mamuurka ah ee gala fii camali alaakhira labadaa iskaga kaa khaldami marka gabagabadu waxaa weeye meesha iqdaam iyo deg deg looga baahan yahayna degdeg iyo iqdaam baad gelin meesha aan looga baahayna waad u kaadin oo marka qulinquraaciyo hamboorintaad ka ilaalinaysa hawsha ayada ah hawshaas waa sidaas sheekhu marka tiibuu ka hado falaa takun cajilan fi lamri tatlubhu falaysa yuxmadu qabla nudji buxraanu kafa min alcayshi maa qad sada min cawazin fa fiihi lilxuri in xaqaqta ghunyaanu sheekhu wuxuu yihi haddana kafaa min xikmo kale u gudbay kafaa min alcayshi nolosha xaggeeda iyo adduunyada waxaa kaaga filan maa shaygii qad sadda awda min cawazin ay min faaqatin wa faqrin cawasku waa alfaqr walxaaja ayib icwaas iyo cawas iyo mucwasiin iyo waa sidaas yacni adduunya waxaa kaaga filan wixii baahidaada daboola keliya baahidaada daboola kafaa min alcayshi ay min addunya maa qad sadda wixii awda ee daboola min cawasin min xaajatin wa faqrin wuxuu ihi fa fiihi waxaa ku jira markaasi maa min cawasinkaasi lilxuri ruuxa xorka ah ee akhyaarka ah ee waxgaradka ah in xaqaqta hawsha haddaad dhiraandhirsood hoos u fiirsood aada dhoorofto hunyaanun ay istiqnaaun hunyaan ay listiqnaa deeqtoomid war intaa yartaa ee cashaawaqadaha yowman tajuu yowman tajuuc wayowman tashbac way kugu filan tahay nabiga sal slam ka hadla qadiyadan wuxuu ihi yakfi axadakum mithlu zaadi araakibi soo xadiiska lama hayo yakfi axadakum midkiin waxaa ku filan adduunyada kaga filan mithlu zaadi araakib nin socotaa sahaydii nin socotaa sahaydi in yaroo biyaa in yaroo raashiina wax yar buu qaadan wuxuu rabaa inuu ku gaadho magaalo heblo intaasaa adduunya idinkaga filan mar kale nabigu wuxuu uhi tuuba liman hudiya lilislaam wa kaana cayshuhu kafaafa waxay liibaan u sugnaatay ninka islaamka ilaahay uu ku hanuuniyo ee iimaan uu siiyo adduunyadana lagu yareeyaba wa kaana cayshuhu kafaafan alkafaaf cinda ahli lcilmi waa maxay waa maa laa yafdul can xaajatika wax yaroo adiga kaa badnayn maanta kun shilin baad u baahan tahay kun kun baad heliba kun shilinood xoogood booshaha kusoo gadootay iyo xooguhu suuga ah ood iskaga bixiso mxu aha dan yaro laguu bes waaba kaa dhammaatay waxaad berri bixisa ma haysid waxaad berri xataa ku cidgalaya ma haysid kafaafan waa wax adiga kugu jaran wey ee gebigaadaba shilin uusan kaaga soo harayn bacdu slaf waxay yidhi waa maxay waa an tajuuca yowman wa tashbaca yowma kafaafan wadaadihii af soomaaliya ku fiicnaa waxay noogu laqban jireen cashaawaqado wa jucila risquhu laga yeelay kafaafan cashaawaqado wey marbaad cashayn marna qadaad heli mar cashadaa kuu goyn waa reer marna dabku ka dansan yahay marna u qiiqahaya bas reerku baashu isku gargaadhay ee dhastabiinka lagu shubay raashinka ee bacyaha la buuxin ee daaca qurmiya eenada iyo iskaga dejinhaya muxuuha ii sheege kookada ee sanka ka sii daynhaya hawshu ma aha hawshu sidaas ba ah almihim nabiga qadiyadda ka hadlay waxba yaan kusii noqonin kafaa min alcayshi adduunyada iyo nolosha waxaa kaaga fiin buui maa qad sadda wixii awdee ku filaada min cawasin baahidaada daboola een kaa badnayn fa fiihi maa qad sadda waxaa daboolaya baahidaada waxaa ku jira lilxuri ruuxa iimaan kale qiimaha badan in xaqaqta haddaad hawsha ilaandhirisudan iswaalin oo caqligaada la xisaabtanto hunyaanu ay istiqnaa'un min alfadli waziyaadati walamwaali alkahiira baa kaaga filan wey wdulqanaacati raadin min maciishatihi wa saaxibu lxirsi in ahra fahadbaanu hadda wuxuu u gudbay beydka hore beyd la mid ah kana yar duwan wuxuu hi wadulqanaacati ninka iimaanka san iimaansame bay dha soomaali qanaacade iimaansame weeye iimaankay ka hadlahayaanna markaasi waa midkan kii halkanaa ma ah hebel iimaankuula ay hadday ku dhahan somaali waxay ujeedaan wuu cir weyn yahay wax deeqa ma jiro iimaanka islaamka ee ah qowlun wa camalun wa ictiqaad ahaa iyo howlihii aad akhrin jirteen ooma jeedaan soomaalida hebel iimaanku leeyahay waxay u jeedaan wax deeqa ma jiro ina alkaafira ya'kulu bisabcati amcaa wa ina almu'mina ya'kulu bimican waaxid halkaasay u jeedaan ayib wadul qanaacati ruuxa iimaanka san raadin wuu ku qanacsan yahay min maciishati noloshiisa ninka iimaanka san ee qadarka ilaahay aaminsanee wixii la siiya ku kaaftoomahaye isdhowrahaya ee gobka ah noloshiisa waa iskaga qanacsan yahay wa saaxibu alxirsi midka adduunyada ku dadaalahayana in atraa xataa hadduu hodantinimoo tanaado in atraa ay in zaada maaluhu wakahur in atraa hadduu tanaado faqadbaanu weli waa cadhaysan yahayba nimanka hadda malaayiin dheertee adduunku dhankaas rogahaya nin walba waxaa u wada kuma qanacsano wax ka badan in la siiyo aroorbaa madax iska garaacayo oo dhiig ku karsan isbaal baa la dhigahaya depression iyo stress iyo isla hadal buufis baa ku dhacaa wadnaha baa laga hayaa waa la taaban maxaa jira xoogow miisaankiibaa boorsadii baa dhacday kana isbedelay doolarkii baa suuqa galay alaab baana u bakaarnayd waxbaa laguu sheegi aduguna doolarkii maalinkaad hashaad ku diintaaba sheekhu marka saasuu yidhi nabigaa ka hadlay ta cabdu dinaari wadirhami wa cabdulqatiifati in ucطiya radiya wain lam yucطa sakid shilinkaasuu caabuda maalinkuu helo waa faraxsan yahay maalinkuu waayo jaq isku jiraaba or maxaa kugu dhacay garan mahayo yaad ahayd xaggeed ugu baratay indhuhu taaghaya ishiis waa ku dhaafsan tahayba kuma arko ilan meeshanaa gubanayse ayb sheekhu tii buu ka hadlaya wa saaxibu lxirs alxarisi waxaa weya alxariisi cala dunya buu ujeedaa in ahraa ay wain kahura maaluhu ama uu tanaaday dhihi jireen soomaalidu faqadbanu weli waa cadhaysan yahay qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima aataah xadiidkii saxiixa ahaa waxaa liibaanay ruuxa islaama ee risqigiisana laga dhigo wax asagoo uun ku filan kuna qanca ilahay ku qanciyo waxaa jira mid faqiiro laakiin faqrigiisa aan ku qanacsanayn oo u arkay ilaahay inuuba dulmiyeyba hawshuu ka dayriyo weeye alimaam ibn lqayim raxmat tacaala caley uu yidhi dadka badankood allay tuhmaan ilaahay bay tuhunsan yihiin nin walboo dib isu baaro naftiisa ku noqdana wuxuu ogaanhayaa inuu mutahim lirabbihi subxaanahu wa tacaala uu yahay haddii aadoo gaaban oo foolxuna madow aad aragta nin laban lowshoo geedkan u baxay oo sidii wiil u baxay quruxsan waxaad dhihi ilahay muxuusid anda kugu geli waay hoos baad u fikiraysaa waxaad iska dhaadhiceen hee waxaad ka dhaadhicinaysaa sidii fiicinaydee ee kugu habboonayd ama aad istaahishay inaan lagu yeelin ma tahay mise maaha rabbigaa waxaad ku tuuntay min xaytu laa tadrii inuu yahay jaa'ir ma tahay mise maaha nin walba wuxuu hi yatahim allaha subxaanahu wa tacaala fii nafsihi nin baad wada guursanaysaan toban caruura islaanta kale labaatan shan iyo toban meequu jira afartan jir adugu waxaad haysataa waxba ma hayaba shan baan guursado midna uur laguma hayo alxamdulilah wuxuu rabbi qadaray baa yaa la heli baad kor ka dhihi lakin hoos waxaad leedahay munaasab sidan ma ahayn maxay tahay cadaalad daradaani hawshaasi qosol maa waa hawl khatara nin walba ha islaantu nin bay guursan ninkiiba xoogu ku yar xumaan balaayo qafal marjaca oo sabaabiro qataara oo imtixaano ku noqonaya gabadhii waxay dhihi gabadh oo cafiifa oo saaxiibu xijaaba oo muxajabaad ahayde ilaahay muxuu kan quurta kuu geliya maxaad samaysay maxaa lagu dulma heblo wadataa iyadoo caariyaadaba nin fiicanoo xabiibi ku hayay wadataaye tuhmaa ku geli nimaan alla tuhmayna waa naadir awshaha la iska ila waa cudur dafiin ah muxuu ahay kaamilun fi lanfus laa tatamihu allaha subxaanahu wa tacaala axkaamihi wa fii qadarihi wa maqaadirihi wa qadaa'ih hawl hawsha iyada wuxuu yidhi sheekhu wsaaxibu lxirsi in atraa faqadbaanu beytka waan ka baxnay la tahay xasbu lfata caqluhu khilan yucaashiruhu idaa taxaamaahu ikhwaanu wakhilaanu xasbu lfata ay alcaaqil alfata min alfutuwa hadda loo jeedaa wuxuuna u jeedaa waa caqliga kaamilka ah gobannimada xasbu lfata ninka caaqilka ama kariimkai gobka waxaa ku filan caqluhu baa ku filan xaala kownii caqligu u yahay khillan widay iyo saaxiib iyo rafiiq yucaashiru la dhaqmahayo la sheekaysanayo war caqliga adaa kugu filan haddii aad nin goba tahay asaga la tasho sheekaysta asaga ha ku maamulo saaxiib kale oma baahneyd ayib xasbulfata ninka dhallinyarada waxaa ku filan ama ninka gobka waxaa ku filan caqluhu baa ku filan xaala kownii khillan yucaashiruhu khillan yucaashiru yuxaadituhu la sheekaynaya la dhaqmahaya hogaaminaya idaa goortii taxaamaahu ay tajanabahu ataxaami waa atajanub aw itawaqi iska kaa ilaaliyaan iska kaa uruuriyaan iska ku fogeeyaan idaa taxaamaahu markay eh, ka fogaadaan ama iska fogeeyaan ikhwaanun ragay walaala ahaayeen iyo wa khilaanu saaxiibo jamcu khilin eh, khilaankun waa alsdiqaa walasaab saaxiibadii aad ku xidhnaydeen baad isku qabanaysaan masalo ama adduunyad ku kala tagaysa markaas ku goynaya waxba ogama baahnid iimaankaada caqligaada la tasho dantadana qabso maxay kuu hayeen idaa taxaamaahu idaa tajanabahu aw tawaqaa minhu baryahan dambe waa hingoolaa la isku qabtaa waa la isriixaaye rabbigu ku abuuro ku kalsoono hiq binafsika wa billaahi subxaanahu wa tacaala dantaadana qabso hawshaa sheekhu waa kula taliya muhiim jiddan wey inaad laakiin cujbi kugu dhacay iska ilaali saad u leedahay anugu waxaan ku kalsoona naftayda oo alla khaaliqana waan hoos taaganahay aqoonna xoog waxbaan laqbaystay in hebella waa la yidhaahdaa nina ima biilo aysan kuula gelin waaga dambe alquruuru waalcujbu binafsi ruuxu inuu daliil mahiina noqdo oo hayaraacna ma rabno inuu mutakabir santaagayo mucjab binafsii noqona ma rabno waa inuu dhexdhexaad ayib u ahdan la doonaya caqligaada kugu filan huma radiica libaanin aniga labaanin baa iqo lakin libaan baa ka fiican huma radiica libaanin xikmatun wa tuqan wa saakina watanin maalun wa tuqyaanu huma labadaani radiica libaanin kuwa naas wada nuugay weeye laba naas wada nuugtay libaanku waa caanaha radiica libaan eh, eh, libaanin kuwa caana wada noogay weeye ama naas wada nuugay waa labadee xikmatun wa tuqan xikmo iyo alla ka cabsi alla ka cabsi iyo xikmo way wada socdaan wey ma kala hadhan waa mutalaazimaan sida labadan waxarood ama labada ilmee naaskooda hal mar neefka u wada galaan marna uga wada baxaan ee u wada socdaan isu garab ordaan baa isgarab ordahaya ma kala hadhaan wa saakinaa watanin hal goob kuu wada degan weeye maalun maal iyo wa duqyaanun xadgudub maalka iyo dunida adduunyada iyo xadgudubna waa wada socdaan xigmaya alla cabsi alla ka cabsina waa wada socdaan wey waa marka waxaa la yihahdaa mamada humaa ka farasay rihaanin wa radiicay libaanin hebel iyo hebel waa laba farasoo la baratansiinaya matalan ama laba naas wada noogto oo kale oo naas ku haysata gobanimada lagu tartamahaya humaa yani alxikmatu watuqa buu ujeedaa humaa waxaa weeye radiica libaanin caana kuwada nuugay ama naas wada nuugay weeye wa saakina watanin ama goob wada degan iyo watan xikmatun watuqan xikmad iyo alla kacabsi wa saakina watanin wadanku wada degan weeye maalun watuqyaan maal iyo xadgudub way wada degan yihin bimacnaa wuxuu ujeedaa maal iyo tuqyaan isku goob bay kasoo fulaan kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaghnaa warku sidaa ma aha ayb walow basata allahu risqa licibaadihi maxaa la yidhi labaqaw fi lardi dadka aafaysaa musiibo wey nabig wuxuu ihi inamaa ahlaka man kaana qablakum addunya ay cafwan adinaaru wadirhamu wahumaa muhlikaakum dadka idinka horeeyay dirham iyo diinaar adduunyaa rogtay idinkuna way idin rogi doontaa waxaa laysku haya maxay ta adduunka shilin baa laysku baabiinhayaa gaaladu marka xoogo iqtisaad maala kusoo galo waa lagu baabi'in haddaan diin xataa lagu baabi'in qabaab kale lagu baabi'in marka maal iyo adduunyo korodhay iyo duqyaan iyo xadgudub isku meel meelkaday buu kuhi sheekhu xikmo iyo tuqana isku meelkaday taqwa waa la yaqaanaa alxikma macaani badan baa lagu sheegay qole waxay dhan waa alcilmu waalcamalu xikmadu waa aqoon iyo camal wada socda wadaadda waxay yidhaahdeen alxikmatu waa ficlu maa yanbagii fi lwaqti aladii yanbagii cala alwajhi aladii yanbagii hada huwa sawaab xikmadu waa inaad samayso waxa habboon xilliga u habboon sida u haboonaad u samayso tafcalu maa yanbagii fi lwaqti almunaasib cala alwajhi aladii yanbagii ayib idan haddee marka waxaa iskeenaya cilmigai camalka iyo tacriifkan dambe waa isku mid ma kala fogo ayib shay walba sida ugu fiican u qabo xilliga u munaasabsanna qabo ayib waxa u munaasabsanaya kuga aadanna ku hagaag xikmadu marka midaas weeye addoon haddaad tahay inaad cubuudiyada rabbi meel saartaa kuugu habboon xilli walbana aad ku mashquusho idaa nabaa bikariimin aan ka socdo intaas idaa nabaa bikariimin mawطinu falahu waraa'ahu fii basiiti اlardi awطaanu idaa nabaa hadduu kasoo karoodo wey kasoo boodo bikariimin mawtinu idaanabaa mawtinun bay ka dhigan tahay meel baa kula kacy noqon weyday waad ku baaba'day waad ku hadhay ayrk waad ku hagaastay dib unbay kuu wadaa meeshan laguguma xukumayn iskaga tag bur maxaa ku dhigay ka hijiro meelo kale wax ka raadso hadday nairobiba kaa socon weydo bal gaarisa yar fiiri gaarisa hadday ka darto iyadoo labtirka aad ku ciroodoo hiira kugu gasho iskaga seexaro meel kale bal ka daldoorso meel maxaa kugu dhajibi sheekhu kuleeyahay alam takun ard اllahi waasica fatuhaajiruu fiiha idaa naba nabaagu asalkiisu seefaha ayaa loo isticmaya waxaa gooya markii intii lagu dhufta seefta iyo leebka iyo gudunta iyo meesha ay kasoo karooday kasoo boodaan naba la yidhaahda wali muxuu ahaayey walikulli sayfin maxaad tirahdeen nabwatun walikulli faarisin kabwatun ama walikulli jawaadin kabwa idan farad walboo dheereeya xoogoo kuftin buu leeyahay waxa afka badanna marmar hadaad seefta dhagax ku dhufato way soo boodi geed adag iyo cinjir hadaad ku dhufato kaa hor iman iyadaaba kudilo kugu soo noqon idaa nabaa bikariimin nin qiimo badnaa oo wanaagsanaa hadduu ka soo bodo la qabsi noqon waayo mawtinun goob iyo meeluu ku noolaaya makaan falahu ninka waxaa u ahaaday waraa'a waraa'a almawtin meeshii aad la qabsan weyda waxaa ka dambeeya fii basiiti alardi dhulka kiisa baahsan ama muxuu ahay fidsan awtaanan wadamo badan adduunyadaas iyo qaaraadka adduunka meel baad ka heli aduu meesha yaa kugu qasbay yaa kugu xukumay maqaalihurushaa kugu xukumay maxaa kugu dhajiye weeye meesha adugu ayib saxaaba waxadhi nabi maxamed oo meeshan baan degnay annagoo xoolo iyo maal iyo dunya buuxna dad iyo dunya annagoo dhaqan baan meesha degnay waan ku baabaanay xoolihina way leedeen rag iyo dadkiina dhammaaday in yar baa naga siiya wasusle maxaan samaynaa wuxuu daruuha damiimatan daruuha damiimatan ka guura waaba meel mxuu ahaay agtiinna ka caayaan damiima yani ficli macna mafcuula madmuuma min jihati adaa dhibsanaya haddii la yidhi sii fadhi waxad wadaadku muxuu ku baabiinaya cadowsana wadaadku meeshu waad ku baaba'day fadhi maxay tahay caran buu ku yidhaahdo yani meeshu hadday sidaada kaa soo boodo dhibsato iskaga tag baraj kale raadi dayib marka waxaa weeyaan eh, alxarakatu laha baraka cinda alcarab waxay dhahan alxaraka laha baraka somalida waxay dhahan xiniyo walhadaa khayrku ku jiraa nin lugeeyo oo baashu ay walhato oo socda oo wareega halkaasaa wax dhex fadhiya meel haddaad fadhido way kuga dhammaan bay leeyihiin almuhim rag iyo roobba socodkay ku fiican yihinna waa yidhaahdaan roob hadduu meel ka do-o oo meeshaan uun iska fadhiisto ummadda kala qadi laakiin hadduu intuu meeshan ka bilaabo ilaa soomaaliya socdo ka wareego etoobiya galo oo afrikada dhexa qaado waxaa weeyaan roob iyo ragba waxay ku fiican yihiin socod biyana waa lagu dari jiray baan malnaya ma aqaan aduu ka soco idaa nabaa bikariimin hadduu ka soo bodo nin wanaagsan mawtinun goob iyo meeluu ku dhaqmay falahu ninkaa waxaa u ahday waraahu waraa'a almawtini fii basiiti alardi dhulka ballaciisa iyo ballaarhkiisa awtaanu wadamo kaluu ka helaya yaa daaliman farixan bilcizi eh, saacadahu in kunta fii sinatin fadahru yaqdaanu hadda wuxuu ka hadlayaa sheekhu inaad dulmi iyo xadgudub aadan ku dhaqaaqin yaa daaliman ninka daalimka aho gardaroolo weeye daalim linafsihi wadaalim licibaad illaahi wadaalimun lilaahi subxaanahu wa tacaala falaa tadlimuu fiihina anfusakum yaa daaliman ninkii daalimka ahayow kee gardaraayo farixan weliba ku farxsanaa gardaradiisa bilcizi saacadahu yani bada waa iska ziyaado alcizu yani sharaf iyo halabo iyo sulto baa saacadda u taageeray aladii saacadahu alcizu bay hadda ka dhigan tahay way kaa go-on tahay yaa daaliman farixan aladii saacadahu lcizu wey ee uu taageeray sharaf qoysu ka dhashay gacan xoog maal sulto awood baa kuusii garab galhaya dulmigu marka hadday gardaradu garab ogtahay waa gardaro garab og adu sheeku ka hadlahay somali waydhan saddex lagama kaco gardaro garab og iyo cudur geeri og iyo gaajo guri og so warka lama yaqaan haddii guriga xoogow aad ku ogtahay oo timir taallo oo xoogow shaa iska yaallo caana kugu jiraan faranjeerka oo canjeerada shay la duba xataa iskaba taallaba hadday doonto rooti aad soo gaday meesha yaalla ku qaban mayso xataa hataa adaan qadinna ku qaban mayso xataa haddaadan qadinna quraacani kugu soo leexan mayso xoogow baad yar dareemi aad kugu dhuujin mayso soo sidaa ma ah haddii laakiin ay og tahay in gurigaadu weriirigu ka shaqaysanayo oo macaan jecelku ka shaqaysanaya iyo muxuu ahaay kadallanku adoo sa'a ka qureecda oon duhur la gaadhin baa durba lahan baa ku qaban indhahoo dhan baa ku maansayn masaabiir baa daacaysa soo warkaa lama yaqaano le'anna waan nafsibaa waxaa ku haya marad nafsi ah waxaad la gaajoon maa inaa calooshu maran tahay ee waxaad ka dhimanaysaa niyada wax kaa dambeeya ee meelaad ku tiirsan tahay midna ma jiraan marka fikirka badnaa durba waxaa shiili oo shiilaysaa intii yaradee muxuu ahaay shidaalka yaraa hadaad qaatid dubba shiilaysa dub waa isticmaashay marka waa kalax baad noqonaysa waxbahawsha aan lagu qosli baa lasoo maray ila tahay rag baaba hadda ku jiray maxaa yaa daaliman farixan bilcizi eh, saacadahu in kunta fii sinatin haddii aad dulmo iyo hurdo ku jirtood gamaanyoonayso fadahru zamanku yaqdaanu waa soo jeedaa ay nawaa'ibu dahri buu u jeedaa sheekhu fadahru ama farabu dahri yaqdaanu macnuhu ujeedo waa macno wanaagsan laakiin wuxuu ku socday sheekhu calaa khiraar wa sunnati shucaraai waludamaa buu iskaga socdaa oo xawaaditii iyo isbedeladii taqalubaadkii nawaaibtii dahriga ee ilaahay uu maamulay wuxuu u tirinhayaa maxalkii iyo zamankii iyo waqtigii marka dulmiga iska ilaaliy xalay baynu ka soo hadalnay alaa laa tadlimuu alaa laa tadlimuu taciishuu itaquu dulma fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama nabig wuxuu i dacwat lmadluum mustajaaba wain kaana jaaira wain kaana faajira cafwan ruuxa madluumka ee la dulmay habaarkiisu wuu meel dhacahay ilahna wuu aqbalaya ka la dulmay faajir baa allah ka dhigo fujuurkiisu fa fujuuru calaa nafsihi xadgudubkiisii fujuurkiisu allay u taallaa laakiin adugu laguma ogola inaad dulmido ninka maxaa u dulmiday haddee waa faasiqe ilaahay buu gooyey hor adu ilaahay matiida ha dulmin addoommaha ilahay faraha ka qaad dacwat lmadluumi wain kaana kaafiran laysa duunaha xijaabna waa xadiid kale madluumka lagu xadgudbay gaalba allaha ka dhige habaarkiisu iyo baryadiisu la soo celin maayo waa inaga soo sheegnay fii kutub alcaqaa'id dacwat e, ijaabatu ducaa'i laysa min baabi alcibaadaat wainamaa hiya aharun min aathaari rububiya roobka iyo caafimaadka iyo ubadka iyo caqliga siduu rabbi u qaybiyo ayaa ducada laga aqbalay min ayi axad min ay axad ibliis baa laga aqbalay wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaalna waa cibaadada wax laga hadlay la ducaa ayib hawshaa waa in eh, aan laisku khaldin in kunta fii sinatin ay fii nawmin ba hadda loo sinadan waa lulmada ama gamaanyada yar annawm alkhafiif fadahru yaqdaanu ayib tanaamu caynaaka wlmadluumu muntabihun yadcuu calayka wacaynullaahi lam tanami beytki aabu beydku adu la macno yahay ninka dhibka geystay ee gatarada geystay wuu iska seexanoo waa nin aan waxba ka maqnaynba tanaamu caynaaka wlmadluumu muntabihun yadcuu calayka wacaynullaahi lam tanami ninkii la dulmiyay caawo dhan wuu soo jeedaa somaa ninkii lagu seexda ma seexdo ninkii la dulmiyey asagu caawo dhan seexan maayo hurdo u dhadhami mayso ilaahay buu baryi waa weylaxa waa tuugmaya adu laakiin nin kibri baata waa isdaadin wax kaa maqan ma jiro sheekhu wuxuu uhi fadahru zamanku yaqdaanu wuu soo jeedaa oo hawshan aad ku jirta gobanimada aad sheegatay iyo magaca iyo awoodan iyo duunyadan berri bay ku dhaafi waad ka hoos mari markaasuu kugu muxuu ahaayey kugu tiigan doonaa ama kaa argoosan doonaa is-ilaali weeye haddaadan alla ka cabsanaynin taqalubaadka zamanka iyo isbedelada adduunyada ee midna la siibi midna la saari ee mid shalay faqiir ah maanta uu haniya tanaadii hodan yahay kii shalay tanaadka anuu maanta faqiir yahay in la ismudan doono yaaba dhici kartee tartiibso aasha u soco wey wuxuu sheekhu ka hadlaayo wuxuu uhi mastamra'a low ansafta aakiluhu wahal yaladu madaaqa almar'i khudbaanu wuxuu ihi mastamra'a ma macaansado istamra'a ayib ma macaansado buu uhi adulma dulmiga iyo gardarada iyo xadgudubka ma macaansad ooma bogo aakiluhu kii cunaya dulmiga samayn low aan safta gar garsoogi lahayd haddaan gar soorayso cadaalad loo wada hadlay iyo dhab iyo xaqiiqo dulmi nin macaansada u bogay yacni maxaa weeyaan hawshaasi ma mahadiyo wey aayatiinka dambaa laga dama iman istimraagu waa inaad shayga u aragtay shay mari ah oo cunahada marahayo oo saa'iqa aad u aragta wey mastamra adulma dulmiga uma bogo oo ma macaansado weeye low ansafta adaad gar sooraysa hebelow ninkaan la hadlaaye gabayga dhegaysanaya wey aakiluhu kii cunayay wahal yaladu ma macaanadaa buu i madaaqa almari ruuxa dhadhamintiisu khudbaanu qalfoon khudbaanku geedka xandalka loo yaqaano alxandal anagu qalfoon bay dhihi jireen ama qaradameeraad qalfoonka laba iyaa midka baalkan sumada dudmooyinka ka baxe ee ee midhaha kuskusana waaweyn bixiya ee jaallaha ah ee xaggana shukumaanka le wuxuu leeyahay shukumaan buu leeyahy gas buule duf maxaa u taqaanaan kaa weeya yaa qoonna khadhaar hawlihii ree macalin hawlahaas anugu qalfoon baan u aqaana way idinkaasaa albihii wuxuu idhi qalfoon nin cunay miyuu macaanaan buul si walbo isku waalo waa heersa waa fiican yahay fantastic wey waa shay aad u qiimo badan wuxuu doona ha sheegay laakiin wax khadhaar buu la qahaya dulmigan maanta aad tamay si walba oogu bogto macaansato kii aad eedda weeye waad eedi doontaa wahal yaladu ma macaanaadaa wey ama mau macaanaada madaaqa almari ruuxa dhadhamintiisu khudbaanu ay xandalun geedka qalfoonka ah yacnii sibir iyo shay khadhaar iyo dacar ruux cunaya dhadhankiisu macaan buu keenaya maya dulmi ruux cunayna waa lamid wey wuxuu u jeedaa dulmigu caaqibo xun buu leeyahay fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama maalmaha haddaad aad hawshaas sii wado tii kaa daba timaado weeyo ood eeduu u jeeda yaa ayuha alcaalimu almardiyu siiratuhu abshir fa anta bigayri اlmaai rayaanu yaa ayuha alcaalimu ninkii wax garanhayay ee caalimka almardiyu raalliga laga noqday siiratuhu dhaqankiisa ninka caalimkaa la yaqaan haddana cilmigiisa ku dhaqmayo ee dhaqankiisii laga raalli noqdayo abshir bishaarayso maxaa yeele fa anta adugu rayaanu mid cokan baatoo dharagsanba bikayri ilmaa biyo aan adoon biyo cabin ayaabaad dhaashan tahay oo dhaadantahay oo dharagsan tahay yacni sheekh wuxuu ka hadlayaa haddaad tahay nin caalim ah oo la mahadiye siiradiisa iyo dhaqankiisu bilaa biyola-aan baad quruxsan tahay magacaadii iyo wanaagaadii iyo cilmigaadii iyo camalkaadii baa meel walbaba yaalla lisaanu sidqin baa ilaahay kuu yeelahaya ammaan baa ummadda kuu dhex taalla malaa'igtii baa raalli ka ah waxaa weeyaan nin dhaashan oo dharaagsan baaba tahayba aada wiiqnaatid oo duubnaatid oo diifii kaa muuqata xagga adduunyada laakiin macna ahaan sharaf iyo wanaag baa ummadda kuu dhex yaalla wey hadday ummadda sidaa tahay ilaah agtiisana kaba si wanaagsan fa anta bikayri ilmaai rayaanu maxaa yeele waxaa biyaha wabawaa lagu cokanaadaa lafta iyo waxaa kala baxa saanta waad qoy waad ku radi waad fiicnan sheekhu waad qoyantahay buu kuleeyahay ma cilmiga iyo camalka wanaagsan baa kugu soo duxahaya waad marka barakaad ku sugan tahay yaa ka soo horjeeda wayaa akhaljahli low asbaxta fii lujajin fa anta maa baynaha laa shaka dam'aanu kula hadla yaa ahaljahli jahligu marka waa cadam lcilmi fi lsli marna waxaa la yihahdaa waa ficlu maa laa yanbagii labada macno buu qur-aanku waa ogu yimaadaa cadamu lcilmi iyo ficlu maa laa yanbagii ficlu maa laa yanbagii baana qur-aanka ku badan ayib alaa laa yajhal axadun calayna fanajhala fawqa jahli ljaahiliina ma jahliga cadamu lcilmi ba mise waa kii xadgudubka ee edabdarada ahaa edabdarradii xadgudubkii wey ayib waxay tiri caaisho cubaadat bnu saamit waag hore nin fucan buu ahaa walaakin istajhalathu lxamiya waxaa nacasaysato qashiinsatay ficilladii baa la tagtay riwaayo kale ixtamalathu lxamiya yacni waa inaan falan kugu habboonayn nin muslim oo qiimo badan inuu munaafiqiin difaaco cirdigii nebi maxamedna uu ka safto haddee wax suuragala ma ahayn laakiin waxaa la tagtay in loo gacan dhaafay ninkii tolkii ah nabi maxamed anagoo ree awsa ah, ninka ree khasraj qabanayna oo ka shaqeyna famur maanaad ii gacan dhaafaysaan buura meesha ogaaska ah, hawshaasa la tagtay ficilaa la tagtay marka sheekhu wuxuu yihi yaa akhaljahali xumaanta saaxiibkeediiow ama aqoon darada saaxiibkeediiow low asbaxta haddaad ahaato ama aad ku waabariisato fii lujajin jamcu luja mool wey moolal bad dhaxdeed iyo webi iyo garbooyin mool ah fa anta adugu maa baynaha maa bayna alujaji adoo baddi dhex taagan iyo biyihii laa shaka muran la'aan aan dam-aanu mid oman baa tahay buu cil-ingeg baa tahay biyaha waxay kuu tari ma jiro libaasu taqwa mar hadduu kaa maqan yahay oodan cilmi iyo camal iyo macnawi iimaan aadan lahayn waad ooman tahay waad gubanaysaa biyaha dhex taagantan waxba kuu tari maayaan marka waxaa weye waxa lagu duxe ee lagu nasto waxaa weeye waa cilmiga iyo diinta alla ka cabsiga laa taxsabanna suruuran daa'iman abadan man sarahu zamanun saa'athu asmaanu hadda wuxuu kaala hadlahayaa kuu caqliyanaya caqli celin weeye weligaa wixii libin ah ama wanaageed haysateed maanta ku sugan tahay in lagu daa'imi oo lagu waari ood ku sii jiri hamoodin ayib had iyo goor in wax isbedeli karo waxaa weeyaan waa inaad ku tala gasho waxna soo reebato laa taxsabanna ha u malaynin suruuran farax iyo wanaag iyo naallo addoon daa'iman mid joogtayn haya ay abadan weligiiba ay mid daa'ima oo joogta noqon haya istimraha moodin maxaa jira man sarahu zamanun ninkuu xilli farax galiyo maalin ay u toosto saa'atu waxaa bi xumayn asmaanu xilliyo fara badan xilliyo fara badan baa hawshu aada afka la gafi ood meel cidlaa ku soo dhici marka maray kuu toostay inaa ku kalax soo reeba wey sheekh wuxuu ku leeyahy axbib xabiibaka hawna maa casa an yakuuna bakiidaka yowma maa ayib marka waxaa weye ninkaad necbaan ood la coloobi aashaabaa lala coloobi waxbaa lasoo reebtaa ninkaad jeclaana laguma kala tago beri aad ku dhici doontaanbe weliba beryahan dambe raggii shalay saaxiibo ahaa oo maanta colaad arki kuwii shalay col ahaa oo maanta saaxiibbaad arki ilaahayna wuxuu ka yidhi qadaayaadkaasoo kale inkastoo caqiido khusayso casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda isbedelkan hawlahan allah iskale waa la isbedelaya marka haku kalax tegin baasha ha ku fogaana fii xuduudi sharci waxaadu ha ahaado dawaabida sharciga ku soco laa taxsabannaha u malaynin suruuran farax daa'iman mid daa'imaya abadan weligeeb mid weligii joogta noqonaya u qaadan hawsha waa la waaye suruurka daa'imka kuu noqon waa suruurka aakharo kaasaa sarmadiya oo abadiya oo daa'imaya amaa adduunyadu yowmun laka wa yowmun calayk maalin caafimaad baad husan tahay maalin waad xanuunsan maalin faqiir baad tahay maalin waxbaad haysaa maalin waad faraxsan tahay maalinna waad xoogow xaaladaa kaa liidata maalin waad fahmaysan maalinna xoogow ishaad isdabadhigi adduunkaba sidaa iska ah eroba waxaad soo kici iyo maalin adood moodo wax kaa xanaajiya iyo wa kugal waad odhan iska xanaaqsanba oon fahmaysnay salaanta yaa alla ad u qaad waad iska xoqon maxaa kugu dhacay xagee laga haya nin saaka cajis baan la soo kacay meel lagaa maagay mataqaani wadaad suufi ahayo hadda dhintay oo wadaadihii fii bidaayaati alabi watawajh waxnoo jacburin jiray ku jiray iyo wuxuu dhihi jiray asaga unbaa sheegi jiray anuu meella kuma arage labada isime ilaahaya qaabid iyo baasid yaa midba maalin shaqeeyaabuu dhihi jiray marka yatacalaqaani bilcibaad ilan qaabid iyo baasid ilaahay wey yaqbid wayabsud aroortuu qaabid kugu tacaluqo wax walba waa hirig buuri wax kaa socon dukaanka waxba ka gadmi mahayo adugu weji macbuus baad noqon dagaal ruuxi kula hadlaa feer baabaad soo rogan adoo dhan baa waxaad noqonaysaa nin xidhxidhan oo tigtigan oo nabar ku taagan yahayba aroortuu baasid kugu tacalluqana sadaqadaad bixin oo qaraankaad bixin ood xirsiga nabadinaad qaadi oo adduo dhan baa farxaaya ninka kula hadla bashaashad baad kaga hortegi marka wuxuu yihi saaka aniga qaabid baa igu tacalluqsanqaabid baa hay iga leexda marka waxaan u baray waa waa hwl asagu wax ku badhaysanay ayb idaa jafaaka khaliilun kunta ta'lafuhu fadlub siwaahu fakulu nnaasi ikhwaan weli waa kula talinhaya ayib idaa jafaaka hadduu ku gooyo khaliilun saaxiib kunta adaya ta'lafuhu mid u dumma oo xaggiisa ku xanqarsada oo la tashada oo la jooga oo isku fiican yihiin ayib labadii laisku xantaa isku xaartay dheen soomaali waaga dambe waa taqaana labada laisku xanto hebel hebel waa isku shushubtaan waaga dambe iyagoo dad walboon diin iyo wanaag iskugu imanin baa sidaa noqda idaa jafaaka hadduu ku gooyo khaliilun saaxiibood kuntaa yata'alafuhu mid u iisha ama u dummo oo ku sheeka qarsado oo fadlu braadibun siwaahu midaan asaga ka ahayn maxaa jira fa kullu naasi ikhwaan dadko dhan walaalo wey dadko dhan baa walaale eh walaal kale ka raadsan iskaga tag ilahay kuguma xukumin hadduu ku xumeeyey oo kula tag idan wuxuu ka hadlayaa wadaadku haddee waa nin caalimeh marka u dambaysa ninka walaalka hadduu ku gooyo adu xidhiidhi intuu ka sii tago oo naftu ku qabato oo haddii xelba laga waayo walaal kale oo kula taliyo khayr qada waad raysaa raato ikhwada hadda uu ka hadlayna waa alikhwa diiniya ama waa alikhwa diiniya adda waxay u kala qaadaan ikhwada hadee jinsiga guuda insaanka ahayd bini aadamka oo dhan baa walaala marka la fiir min xaytu nasab oo aadam baa wada dhalay kullukum min aadam wa aadamu min turaab marka alikhwa diiniyay dhahaan wadaaduhu midaas waa ikhwadii dhoobada ka timid een wadaagnay alikhwa diiniya ayb miduu u jeedo marka ma ikhwadii caamka ahayd baa ukhwadii caamka ahayd mise waa ukhwadii khaaska ahayd wallahu aclam laakiin hadda beydku laysa calaa itlaaqihi dadkoo dhan walaala ma ah dadkoo dhan walaala ah lakin wuxuu u jeedaa maxalu ku hadduu ku xumeeyey ku aan ku xumaynin oo walaal dhab oo saadiqad helaysaa wey hamooyinka hebel haddaad isku xumaatay adduunku manu kugu soo dubi oo cirkaba e, e, e, udubka laga siibi oo adduunku rogman waxaa weye gabadho hadduu ninkeedu xumeeyo oo furay mid ka fiican oo dambe heli doontaa wey waxay dheen haweenku mama'adooda muxuu ahaaye silac ku noola silac ku noolaato waxaa dhaanta soddon guursato soddon guursataa ka fiican muxuu ahaay silac ku noolaato mm, soddon nin inay isku marto oo kii isfaham waayanba ay iskaga tagto ayaa dhaanta inay silic iyo saxariir ku noolaato yani waxaa weye idaa idaa jafaaka khaliilan kunta ta'lafu weye muxuu ahaaye fadlub siwaahu fa kulu naasi ikhwaanu ya iyadu hadday ingegan tahay nin baa intaa ka xanaaqo wuxuu le iyadoo hadday liidata ka war iyadoo haddii liidata saddex kalea ah kuu bannaane gabadhana da oo u dulqaado saddex kalena raadi soo sidaa hawshu ma aha tabartu haddayn dhammayn soo ma aha sabar waad imtixaanan tahay anaga hadda waxay rabaa inay iga keenaan iska fur hawsha ayadaa wain nabad bika awطaanu nasha'ta biha farxal fakulu bilaadi اllaahi awطaanu wuxuu uhi wain nabad hadday kaa soo bood bika adiga awطaanun wadama ay kaa sokoroodaan ood la qabsan weydo ood cudur iyo rafaad iyo xanuunba ka bixi weydo oo kula qabsi noqon weydo awdaantaasoo nasha'ta biha aad ku soo kortay ku dhalatay ku indhaysatay farxal ka guur buri guur halow carar fa kullu bilaadillahi awtaanu dhulka ilaah dhan waa wadane kan maxaa ku dhigay yaa kugu xukumay maa maxaa kugu dhajiye wey wain nabad hadday kaa soo boodo bika adiga awtaanun wadamo nashata biha aada ku kortay bilaadii aad ku dhalatay ee reerkii deganaa iyo qaraabadii joogtay haddii aad ku rafaado meel kale wax ka raadso farxal guur buro raro maxaa yeele fa kullu bilaadillaahi awtaanu bilaada ilahay dhabo waa watan waa markaa dee sharcigu fasaxayo kuna suurogelayso shaqo ujeedaa sidooba marka ay in wax la kala bedelo oo la door qaato isbedelo badan baa ku yimaada bimuntashiyan min ka'sihi hal asaaba rushda nashwaanu abyadan u dambaysa wuxuu la talinaya dhallinyarada iyo duqyada waa la hadlaya wuxuu ihi yaa raafilan ninkaadan kibrahayo raafil waa almukhtaal ninka isqaadqaadahaya ee isjajabinhaya ee isla weyn weeyaan yaa raafilan ninka xaragoon hayo fi shabaabi araxbi dhallinyaranimada waasaca dhallinnimada waasaca da'yaraanta yaraanta waasaca ee ballaadhan muntashiyan xaalu uu ku faraxsan yahay ama muntashiyan xaalu aad tahay mid ka kabaday muntashigu asalkiisu waxaa weeyaan waa idaabada sukru fi l markaad khamrada kabato amaad cabto xoogow farxaannimada iyo falfalxsanaanta ka horeysa yaa layidhahdaa intishaaga la yidhaahdaa marka markaad dhallinyaro tahay adoo dhan baa kacsan soomaalia waxay dhaheen dhalinyaro intay geed ka bood labaatan jirtuu geed ka boodahee yuu tala ka boodaa adoo dhan baa wax walba waan jebin karaa waa la baabi'in karaa sankaanu ka geli karaa baacukan ku dhufanayna cirkan u boodayna wax walba inaad meel saari kartaad aaminsan tahay ayb yaa raafilan ay yaa mukhtalan ninka xaragoonayo fi shabaabi araxbi ay fi shabaabi alwaasici shabaabnimada waasaca ah ee awood ahaan iyo qudra ahaanba adigu kula weyn muntashiyan xaalo uu yahay mid ka kabaday weeye xogow ee kibirkaasi min ka'si ka'si shabaab wuxuu idhi hal asaaba rushda hanuun iyo tala ma hela nashwaanu nin sarqaansan oo marqaansan horta nin marqaansan xaq ma sheega oo khayr ma ku habsada oo wax saxan ma sheega ma sheego sheekhu marka wuxuu ku shabahay shabaabnimadii wuxuu ku shabahay khamro huruurka iyo cujbiga kugu jiray isla weynanka iyo isqaadqaadka indhataaganna wuxuu ku shabahay sarqaankii khamrada marka dhallinyaranimadu waa khamro hawlaha iyo murqaha fiirin iyo kilkala ursad nimanka la odhan jira soo ma taqaanaana dee koraydu markay udhib badan yihiin kilkale urs markay yihiin iyo hawlo kalo hadda aanan sheegayno ay sheegaan qoryo reer macalin baa iska jira ayib hawlaha sheegi maayo anugu haddee yaa iska jira waba waxbaa ku shidahaya wax walba derbiyahaad ka booda wax walbaad riixi oo derbigaad feedhi oo adoo meeshan kumurxsan baad imanaysaa oo hawlo badan baa iska jira miirkii baa qayb kaa maqan yahay marka wuxuu ihi dhallinyarnimada waa khamro boodboodkeedu iyo wareerkeeduna waa maxay waa sarqaankii khamradoo kale hal asaaba rushda hanuun iyo wanaag ma asiibaabui nashwaanu ay sakraanu nin sarqaansan oo marqaansan xaq ma asiibo ninka dhallinyaradana waa sarqaansan yahay wy waa nin sarqaansan marka in la qabiro oo la hayo oo duqaya asaga laysku qabto oo laysku qabiro o laysku dabray u baahan yihiin marka muxuu u jeedaa sheekhu dhallinyaranimadu yan ku aafaynin iska ilaali boodboodka badan waa lagu beerbeelaayo islaali buu ku leeyahay laa takhtarir laa takhtarir bishabaabin raa'iqin nadirin fakam taqadama qabla shaybi shubbaanu hadda wuxuu kula hadlahay dhalinyarnimo isu kadina hadda laa taqtarir ha ku kadsoomin ha ku kadsoomin ha ku dagmin bishabaabin dhallinyaranimo da'yari raa'iqin quruxsan nadrin ifaysa laan hadda baxday oo saa ula leexanayso dabeyshu waddaa tahay markaad wiil yar tahay marka tayaysan kula tagin weeye laa taqtarir ha ku kadsoomin ha ku dagmin weeye bishabaabin da'yari raa'iqin quruxsan nadrin ifaysa fakam taqadama imisuu hormaray badana intuu hormaray weeye shubbaanu dhalinyaro intay leedeen oy laqmadeen qabla shaybi ayagoon ciroobin ka hor yacnii adoo da'yar yar dhiman kartaaba waad laqmani waad cudaandhadhi odaygan sideeda jirka iyo adiga labaatan jirka geerida waad u simantiin iyo wadku hadhihi wadaadkan gabal dhacay weeye berri buu qalaf dhihi kadibna anaa xoolaha oga dambayn adugu inaad sideetan sii noolaan iyo inaad caawaba qalaf dhima warbad u haysaa baashaan daayaradeena kuwaalin wey geeri iyo wad waa loo wada siman yahay fa kam taqadama imisuu hormaray ama badana intuu hormaray oo leeday ama uu dhintay ama laqmaday shubaanun dhallinyaro rag da'yar qabla shaybi ciroob hortii ayagoon ciroobinba iqtanim khamsan qabla khamsin maxaa ku xigay u horeeyay shabaabika qabla harami shan cudur intaysan ku soo gaadhin shaqayso oo faa'iidayso wax meel dhigo shanta cudur maxaa kow ka ah waa alharam shabaabika qabla haramik wa sixatika qabla sakmik wa hinaaka qabla faqrik maxaa ku xigay wa xayaatika qabla mawtik ayib idan waxaa weye iska ilaali intaadan geeri imanin sahay qaado intaadan duqoobin sahay qaado fakam taqadama qabla shaybi shubbaanu imisaa cirow hortii iyo waayeelnimo horta dhanyaro ay leedeen shabaabika qabla haramik wasixatika qabla saqmik waghinaaka qabla faqrik wa firaaqika qabla shuqlik wa xayaatika qabla mowtik shantaas xaalay ahaayeen waya akha shaybi low naasaxta nafsaka lam yakun limilika fi ladaati imcaanu hadda hadduu dhalinyaro la hadlay waayeeladii bu la hadlaaya dadkii raggii cirooyi bu la hadlay wuxuu hi akha shaybi cirada midka u saaxiibkaho ninkaadan ciroobayow low naasaxta nafsaka naftaadaad la talin lahayd oo daacad u noqon lahayd lam yakun ma ahaadeen limilika adoo kale imcaanu madaxtiirin iyo ku madaxadayg fi ladaati ay fi shahawaat waa yeel baa tahay duq baa tahaye maxaa dhaqan dhallinyaro kuu geeya wey ee dhibku waxaa weeye adaa nin siday oday u dhaqmaynin adaa dhallinyarayn haya sheekhu shabaab baad noqotay hawsha maxaa kugelibu ku leeyahay wayaa akha shaybi low naasaxta nafsaka naftaada haddaad u khayr miiri lahayd ood si fiican oola talin lahayd lam yakun ma ahaadeen limidlika adigoo kale da' baa ku haysan cimri dhammaaday baa tahay gabal gabaldhacay baa tahay laftaadii baad jilicday washtacala ra'su shayba marka maxaa kuu dhiman lam yakun ma ahaadeen limidlika fi ladaati fi shahawaat ee ilaahay diinkiisa kaa hor istaagay sidii cibaadada iyo khayrka imcaanun ku dhaga adayg ama madax tiirin ayib alimcaan waa almubaaliqa fi shay ayib idan waa kii nabig sal slam ka hadlay qolyo ilaahay uusan la hadlin oo u carodo sadax waxaa kow ka ahaa melig boqor beenaala ah iyo faqiir mustakbir caailun mustakbir wa shaykhun zanin wiil dhallinyaro oo shahwo gubayso orda hayuu zinaysta waa loo cudurdaari laakiin xadkii len baa laga oofi waa garti waa ordahaya waxbaa shadahaya motoorihoo dhan baa cusub bac wey asaga dhan dhanba laakiin oday soddon sano konton sano lixdan sano soo shaqaynhayay oo wada raabuqay oo isagoo dhanba dabcay oo dugdughaya oo habeenka lagu leeyay yaa allah idaan hidahaya oo haddana marka zina ka daba wareegsa xaggee la geenayaa wa shaykhu zani waa wax waa li wey ayib shay walba waxaa loogu talagalay asalkiisa waa ku socdo habishaybata cafwan habishabiibata tubdii cudra saaxibiha maa cudru ashyaba yastahwiihi shaytaanu waa garamay wadaadku wuxuu yihi ashabiiba waxadaatatu sini dayaraanta wey dhalinyarada weyaan hab kuba qadar kasoo qaad wey kasoo qaad kuna qadar ashabiibata dhalinyaranimadu da'yaridu tubdi inay muujin cudra saaxibihaa saaxiibkeeda cudurdaarkiisa ninkii dhallinyaradaha ah in loo cudurdaari oo la dhihi waa dhalinyaro waa da'yar yahay khabiir ma weli waa ma bislaanin in la dhihi kasoo qaado ninkaa loo cudurdaaya buui maa cudru ashyaba mid ciroobay cudurdaarkiisu muxuu yahay ashyab waa aladii ibyada ra'suhu shayba maa cudru ashyaba mid ciroobay cudurdaarkii muxuu yahay ashyab kaasuu yastahwihi uu duubsanayo shaydaanu shaydaan nin waayeeloo ciroobay oo shaydaan duubsan oo sida dhallinyarada u dhaqmi oo wixii ku haboonaa waayeel aan ku dhaqaaqayn maxaa loogu cudurdaara ka dhallinyarada waxyaaba badan buba loogu cudurdaari oo loogu garaabi wa in lam yakun markaas cudurdaar sharcigiisu noqoninbe bini aadamka agtiisa wliba duqayadu markay hawsha eh, xaajada galahayaan rag baa dhallinyaraa issoo layn waa la isdakri dhibbaa dhic duqay baa fadhiisan raalli ahaada akhyaaray akhyaar waxaysan foofsanin baa usoo xarooda bay ku leeyihiin yani maana ku talagelin nimankan dhibka geysa dhalinyarada anagu hawshan omaanan dirin laakiin dhibka anagu nagu dhacayaa wey akhyaare waxaysan foofsanin ayaa usoo xarooda yani ninkan waa nin badboodahayo asagoo dhan ba la wato laakiin adugu maxaa kuwaalay wey maa cudru ashyaba yastahwiihi shayaanu kul الdunuubi faina allaha yakfiruha in shayaca almar'a ikhlaasun wa iimaanu kul dunuub dunuubtoo dhanba fa ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala yakfiruha waa dhaafaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa dhaafaa idlaaqaasi sax ma aha dunuub baan dhaafin baa jira ayb haddii la sheekh wuxuu ku soo reebtay in shayaca almara ikhlaasun wa iimaanu haddana waxaan ka baqi in uu ay gasho hawshii irjaa inuu meesha soo galo cusaatu lmu'miniin wa cusaatu lmuwaxidiin qabla qaybaan dembiga loo dhaafayn la cadaabi baa jira wadaadku waagi dambe nimanka raamiye ah ayuu la joogay oo boqoro ahaa kuna ta'asuray waa dhici karta halkaasna hawl ka socoto laakiin sheekh ayaana tuhmin almuhim wixii shirkiyo kufriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dhaafo ilaa bitowbatin ijmacan dunuubta kabaa'irta waaweynna iyadna lama dhaafo calaa ra'yi jumhuuri salafi ilaa bitowba haddii adoon ka toobadkeni aad dhimatana aakharo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku cafiyana waa leeyahay inuu ku ciqaabana waa leeyahay waxaa laakiin majzuumun qaطcan ah bacdu cusaati almuwaxidiin asxaabi alkabaa'iri in naar la gelinayo laakinahum laa yukhalladuun warku waa intaas haddaad tiraahdo bacdu cusaati almuwaxidiin naar lama gelinhayo fa anta murji'un jaldun waa ra'yu murji'a wey haddaad tiraahdo kullu cusaati almu'min naar bay gelhayana waa khata min cusaati min ahli lkabaa'iri niman miisaanka iyo xisaabta ku badbaadi niman shafaaca ku badbaadi niman cafi rabbi ku badbaadi waa jiraan in cusaatu lmuminiinoo naar geynaya waa jiraan laakiin ku waari mahayaan alfaariq baynahum wa bayna ahli lkufri waa maxay waa cadam alkhuluud marka ilaaqa hadalku waxbaa ku jira kullu dunuubi dunuubto dhan fa ina allaha subxaanahu wa tacaala yakfiruha waa dhaafaa goormuu dhaafaa laakiin in hadduu sagootiyo almara ruuxi ikhlaasun ikhlaasiyo wa iimaanu waxaad ku raaco wey illa markaad dhimanayso waa inaad camal iimaan ku dhimata ujeeda shayaca wushuu kala geeridii markaad dhimanayso waa inuu ku sogotay iimaan iyo ikhlaas haddaad iimaan iyo tawxiid iyo ikhlaas ku dhimato aakharo waxaa wey dunuubta o dhan waa la dhaafi marka meesha anugu hadda ka yar tuhmay sheekhi ee leeya amuu irjaal usoo dhuuntay waa itlaaqa nin walbo ku dhintay cala aliimaani waltawxiid dembi walbo uu galay la cadaabi maayo allah dhaafahayo waa ra'yigii muqulaat murjia iska ilaali in shayaca almara ruuxa hadduu sagootiyo ikhlaasun alla u saafiyeelid cibaadada iyo khayrka iyo wa iimaan alla rumay wa kullu kasrin abyaadda qiimaha badan ee xikamka saa'irka noqdo baytan ku jira wa kullu kasrin fa ina addiina yajburuhu wamaa likasri qanaati ddiini jubraanu wuxuuhi wa kullu kasrin jabid walba kufid walba nabar walba oo ku gaadha oo ku gaadho way naftaada kasriga waa kasru fi dunya fi lamwaal fi lawlaad caafimaadkii ee garashadii waxyaaba badan wey dhib walbaoo ku saabsan adduunyadaada naf iyo maal iyo caqli iyo cilmiba wa kullu kasrin jabid walba fa ina addiina diinka iyo iimaanka aad leedahay baa yajburuhu kabahaya kabnihiisu waa diinka iyo iimaankaada wamaa likasri qanaati diini usha diineed sabidooda ooma ahaanin jubraan jubranoo kabitaanbu usha diineed hadday kaa jabto wax kabi kara ma jira qanaadku asalkiisu waa usha dheer baa la yihahdaa waxaana waagi dambe loo isticmaali jiray curfan isticmaaliyan lugawiyan usha dheer ee waranka waranku qaybna waa caarad iyo af iyo bir ku gelaysa midna waa ushan la qabsado ushaasa qanaadka la yidhahdaa usha diineed marka tiirku hadduu kaa jabo iimaan la-aan ay kugu dhacday diin daro xoolo iyo addunya waxba kuu tari maayaan wey masaa'ibta adduunya waa waa thaanawiyaad waa wax layska cafin karo wamaa likasri qanaati diini diinka ushiisu jabideeda oo ma aha nin jubraano wax kaba haddii diinkaadu dhaawac gaadho kabna ma lihid wey likulli shayin idaa faaraqathu ciwadun walaysa lilaahi in faaraqta min ciwadi buu wadaad kala yidhi nafsa shay wey likulli shayin idaa faaraqtahu ciwadun shay walba hadaad ka tagto ama uu ku dhaafo ama aad garab marto bedel buu leeyahay walaysa lilaahi in faaraqta min ciwadi ilaahay haddaad cullowdaan ood kala tagtaan wax kuu kabi iyo wax bedela midna ma jiro wuxuu ihi khudha sawaa'ira amthaalin muhadabatan fiiha liman yabtagi tibyaana tibyaanu sheekhu waa gabagabay khudha abyaadaas iyo xikamkaa qaaduu ku yidhi dhabdheh ku dheg xaala kawna ay tahay buu sawaa'ira amhaalin xikamo socon haya sawaa'ir waa jamcu saa'irin wasaa'iru aljaari washaa'ic bayna annaas hadalka durba suuqa gala ee baxa ee ummaddu kala qaado ay isu sheegto ee kala tabisa waxaa layihahdaa almathalu saa'ir mahmaada socodka socota mahmaana ninkii sheega maba dhaafta wa iska baabi waaga dambe bahalla waa laisku dhiibi oo meel walbay tegi hebel baa sidaa yidhi waaga dambe dhowr sanay caan ku noqonaysa wuxuu ihi xikamkan aan sheega waa xikam tasiiru masaara shamsi wariix wuxuu ihi khudhaa qabso oo qaado xaala kownaha ay tahay xikamkan kuu sheegay iyo abyaadaydu sawaa'ira amhaalin ay maalan saairan amhilatan saa'ira xikmooyin soconhaya shaacahaya baahaya ummadda wada gaadhaya muhadabatan weliba la hufay wax la macno rakiiga mehe laska soo tuuraye macna loo meeldayay oo la qurxiyo oo la naashnaashay wey fiiha waxaa ku jira liman yabtaqii ruuxa doonaya atibyaana cadayn iyo wax in loo cadeeyo tibyaanun baa ugu jira ninkii wax in loo cadeeya doonaya wax cadayn baa ugu jirta ninkii budh iyo qool rabaan aanu qoolayn maayo buu sheeku kuleeyahy madara xasaanaha wa tabcu saaiquha in lam yasuq cafwan in lam yasuqha qariicu shicri xasaanu in beydka dambe xoogo ammaan baa ku jirta waa beydku u dambeey mya fashilantiin hadda idinku maxaad oraan kitaab fiican usoo qaadan weydeen maa dara ma dhibin bui ma dhibhayo xasaanaha ay naadimaha wa shaaciraha asagaa isu jeeda xasaanka xasaan maadaama uu yahay xasaan ibnu taabit alansaari alkhasraji uu yahay raggii ku caanbaxay adabka iyo shicirka carabna samriyey islaaman wa jaahiliyatan ayuu ku halqabsanaya wuxuu hi maa dara xasaanaha ay maa dara naadimaha wuxuu u jeedaa anugu xasaan ibnu taabit aan noqonin nin dambe oo mutaakhir ah oo shaacira aan noqdon mutaqadim macaanidan sheegay waxba ma yeelhayaan buur sideeda u qiima wain kuntu mutaakhiran wa inii wain kuntu lakhiira zamaanuhu maxaad tiraadeen la aatin bimaa lam tastatixu lawaa'ilu kala wey maa dara ma dhibo buu yihi xasaanaha ay naadimaha ma dhibo waabcu maadaama abcigu iyo hariisadu saaiquha uu dhalaaliyey buui abyaadan anu waxaanaba shaacir matbuucan bishicri waxaan iska kankeeni oo iska doondooni ma aha bui afari hawshu ma aha meel meeshanoo culus baan kasoo shubhayaa buui oo marka matbuuc baan hawshan ku ahay wtabcu ay wlcaadatu wlghariisatu saaiquhaa ayadaad araansoo tarisay buui allam yasuqa ay maadara xasanaha allam yasuqa marka jumla tafsiiriya inay taho allam baa ku fiican aniga ilan baa ii qoran allam yasuqa yacni gabaygu ma dhibahayo allam yasuqa inuusan tirinin oo uusan dhalaalinin qariicu shicri ay sayid shicri shicirka sayidkiisiiyo waaskiisa oo xasaan ah gabayaha sayidkiis wuxuu xasaan abyaadaani iyo xikamkaani iyo manduumada xasaan ibnu tirininbe aad bay u qiimo badan tahay taahurkayga usan kudhiban buu sheekhu leeyahay intaasuu ku gabagabay ilahi subxaanahu wa wadaadkii tiriyey ee alifay allaha ku anfaco miisaankiisa xasanaadkana allah u saaro dembigiisana allah ku dhaafo inaguna wixii khayreenu sheegnay ilaahay subxaanau wa tacala idinku anfaco wixii shar ah eenan u qastin allahana noo dhaafo annaga idinkan ilahay subxana idinku aafiyay hada bilaahi atawfiiq insha allahu tacala risaalaha xigi doonta manduumadani qabla ramadaan insha allahu tacala dib aan laga soo sheegi doonaa iyaduna ama usbuuc ku dhammaata ama saddex habeen aanu ku jacburna hada tawfiiq